بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن shاء الlahu taعaalى maantu ay taarikhdu tahay jumaada alwal afarteedi kun afar boqol shan iyo afartan hijriyada oo waafaqsan sideed iyo tobanka bisha sideed baan kushamsano sideed sideed toban waay sideed iyo toban bisha kooiy tobanaad laba kun iyo saddexda takal shanba jumaad lwl waay shanta afar baan weydiye jumaad awalna waa shan sida inoo sheegay inanku ayaynu bilaabana kitaabkeenan abu shujaac insha allahu dowladeenan adowla tacsiiliya athaniya waxayna soo dhamaaday kitaabkii hore safiinaha waxaynu yaro akriyi doonaa sheekh kitaabku qoray horta magaciisa inaan ogaano waa muhiim kitaab kastoo la akrinayo sheekha qoray in wax laga ogaada aada bay muhiimutay marka sheekhaynan waxaa la yidhaahdaa alqaadi abu shujaac axmed ibn اlxasan ibnu axmed ibn اlxasan ibnu axmed الshaaficiyi alcabadani alasbahani marka kunyadiisu ku caanbaxa abu shujaac magaciisu waa axmed ibn اlxasan kutubta qaar ka mid waxay qorayaan axmed ibn اlxusein soo ma laakiin saa saxdii waa axmed ibn اlxasan weeyaan axmed ibn xasan ibn axmed kitaabkan abushujaacu waa kitaab aada iyo aada u caan baxay haddana iyadoo caynkaasi ay tahay ayaa sheekha qoray tarjumadiisu ay aada iyo aada u yartay dadku u tarjumeeyey ay kooban yihiin oo aada u yar yihiin wax badan lagama hayo sheekha la ydhahda abu aahir asilafi ayaa arday u ahaa oo waxna ka wariyey wuxuu ka wariyey xadiidka man banaa lilaahi masjida bana allahu lahu fi ljanati milahu xadiidkaasuu ka wariyey dabeetana waxau yidhi isaga oo ka waramaya sheekhiisaasi xadiidkana uu ka wariyey alqaadi abu shujaac alqaadi abu shujaac hada min araad min afraad اdahr darsa bilbasrati asyad min arbaciina sana marka uu ammaanay sheekho wuxuu yihi alqaadi abu shujaac waa xilligan afraaddiisa weeyaan magaalada basre la yidhaahda ayaa waxauu wax ka dhigtay in ka fara badan afartan sannadood ayuu darsiiyey iyo wax ka dhigay waxaana u dhigi jiray madhab ashaaficiy afartan sano in ka fara badan buu madhab shaafici u akriyay waxaana uu sheegay buu yihi inuu afartan sannadood uu basar ka dhigi jiray madhabka ashaafici raximah ullah sanadii shan boqolaad sanadii shan boqol ayuu ii sheegay markaasu waxa u wa caasha bacda dalika muddatan la taxaqaquhaa intaa dabadeedna mudduu sii noolaa aanan xaqiijin karin waxaana weydiiyey buu yihi xili dhalashadiisii waktiguu dhashay wuxuuna ii sheegay buu yihi inuu dhashay sanata arbacin wa halaathiina wa arbacumiati afar boqol iyo afar iyo soddonkii hijiriyada afar boqol iyo afariyo soddonkii hijiriyada ayaa uu basra ku dhashay basraan ku dhashay buuhi eh, anugu cabaadaanna waxaa ku dhashay buu yihi aabbahay awoogeyga sarana wuxuu ku dhashay buu yihi asbahaan marka afar boqol iyo afariyo soddonkii ayuu dhashay sanadku markuu shan boqol ahaana wuu waramaya imsa udhexeeya afar boqol iyo afar iyo soddon lixdan iyo lixdan iyo lix lixdan iyo lix jir isagoo ah uu warramay marka waay kitaabka maawardi iqnaaca la yidhaahdo maawardi kitaab bule aliqnaaca la yhahdo kitaabkaasna wuu sharxay waxaana u dhintay fi lmiati saadisa lix boqol hijiriyadu markay ahayd ayaa uu dhintay meelahaas ayuu dhintay waay adigu tarjumadiisa intaa ma dhaafto intaa wax ka badan lama hayo laakiin waxaa jira qolooyinka kitaabka sharxay abu shujaac inay isku qaldeen sheekhan iyo nin kale oo ninkan markay qaarkood u tarjumayn waxay ka dhigeen waxay idhahdeen wasiir buu ahaa nin wasiiro ayuu ahaa markii dambena waxa uu tegay madiina masaajidka rasuulku ka shaqayn jiray uu xaari jiray uu nadiifin jiray oo dadka ka shaqeeya ayuu ahaa isaga oo waxa weeyaan halkaa ka shaqeeya ayaa ku dhintay midhaha laakiin ninkaasi waxay iswaafaqeen uun magaca kunyada iswaafaqeen oo ninkaana wasiirkana abushujaac baa la odhan jiray sheekhana abushujaac baa la dhahdaa wasiirkaasi dahiiruddiin muxamed ibn lxusein baa la odhan jiray isaga laakiin waxay iska waafaqeen kunyada abu shujaac baa isna la odhan jiray sheekheynana abu shujaac baa la idhahdaa marka way isku qaldeen labadaas iska dhe yaa isku dhex darsamay kolley rag qaar ka midana way baraarujiyeen wuxu uhi sheekhu raximah اllah bismi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah عlى sayidina muxamedi الnabiyi waalihi الطaahiriin وaصxaabatihi ajmaciin alxamdu mahadi lilaahi mahad oo dhan jinsiga mahadi ilaahay buu usugnaaday rabi اlcaalamiin caalamiinta rabbigooda ah sala allahu calaa sayidina markaa salliga kole macaanidiisa de horena waynu usoo sheegnay soo ma haye salliga mase macno loo leey haye a ammaan ilaahay uu ammaanay ibnucaaliy ku fasiray inuu ilaahay ammaano subxaanahu watacaala fi lmala lacla naxariisnay noqonaysa calaa sayidina muxammadin sayidkeeni muxamed ha korkiisa ahaato annabiyi nabiga ahaayo iyo wa aalihi aalkiisii aaahiriina ee aahiriinta ahaa iyo saxaabatihi saxaabadiisa korkooda ahaata ajmaciina dhammaantoodba qaala alqaadi abu shujaac axmed ibnu xusein ibn axmed alasfahaniy marka imka axmed ibn xusein bay nagu yaala soo maha sida ardaygiisii abu aahir asilafi uu markaasi sheegay waxa weeyaan axmed ibn lxasan halka xuseynka waa alxasan wuxuu yihi sheekhu sa'alanii bacdu lasdiqaa'i saaxiibada qaar ka midii waxay weydiisteen xafidahum allahu tacaala ilaahay ha ilaaliye eh an acmala inaan sameeyo mukhtasaran kitaab mukhtasar mid lasoo gaabiyey fi lfiqhi fiqhiga dhexdiisa lagu soo gaabiyey oo calaa madhab alimaam ashaaficiy madhabka imaam ashaafici markaasi ahaaday mid ku soconay marka kitaabka maxayna ogaana sababta loo qoray muqadimada waxaa lagu ogaadaa sheekhu waxyaabaha sabab waxa laga yaa sababa ina keenta inu qoro waxaa kale lagu ogaadaa dariiqada uu maray iyo qaabka uu kitaabkiisa u dhigay waxaa kale lagu ogaadaa haddii uu istilaaxaat uu leeyahay istilaaxaadkiisana lagu ogaadaa sidaa daraaddeed qofku markuu kitaabu akriyayo waxaa lagama maarmaana in uu muqadimada akriyo waa laga maarmaan waayo muqadimadu wax badan baad ku ogaanaysa ariiqada sheekha xataa kitaabka marka uu qorayo u socdo ayaad ku fahmaysaa marka iminka maxaynu ogaanay sababta keentay inuu qoran maxay noqotay waa la weydiistay sa'alanii bacdu اlasdiqaa'i saaxiibadii baa weydiistay markaa saaxiibada qaar ka mid a ah iyo weydiiyey bui xafidahum llah wuu duceeyey an acmala inaan sameeyo mukhtasaran mukhtasar waxaa dhahdaa maa qala lafduhu wa kaura macnaahu marka lafdigiisu lafdi yaro kooban laakiin macaani farabadaan leh ayaa la dhahdaa inaan kaa markaas amar sameeyo marka mukhtasar iyo muqtasar baa kala jira miim iyo kha wey halkani iyo miim iyo qaaf muqtasar mukhtaarku qayb kamid ku gaabsanaya mukhtasarku kitaabka wuxuu la imanayaa jamiicu abwaabihi abwaabta oo dhan wuu keenayaa laakiin wuxuu ku keenayaa ya lafdi kooban macaani badan xambaarsan laakiin mukhtasarka ama ikhtisaarku qaybu ku kaaftoomaya oo la imanaya lama maarata eh, abwaabta dhan lama imanaya marka an acmal inaan sameeyo mukhtasaran kitaab lasoo gaabiyey oo fi lfiqi fiqiga lagu soo dhexgaabiyey calaa madhabi alimaam shaaficiy madhabka imaam shaafici fiqigiisa markaasi lagu soo dhexgaabiyey ayuu weydiistay raxmat ullahi tacaala caleyhi waridwaanuhu naxariista ilaahay iyo raallahaanshihiisa korkiisa ha ahaato kaasoo fii gaayat alikhtisaari gaabin meeshii ugu dambeysay ah wa nihaayat alijaazi iijaaz meeshii ugu dambeysay iyaduna ah marka iijaas iyo ikhtisaarku waa sla halku isku dhow yihiin ya waa waa shayga gaaban ee si si deg dega loo gaadhayo wey shay gaaban oo si degdega loo gaadhayo marka wuxuu ui fi gaayat ikhtisaari ikhtisaar soo gaabin meeshii ugu dambeysay markaasi ahaato aada loo soo ikhtisaariyey wa nihaayat aliijaaz iyo soo gaabinta meeshii ugu dambeysay waa sla waa ah maxay liyaqruba si ugu soo dhawaato yan caynkaa u sameeyey cala lmutacalimi qofka mutacalimka wax baranaya darsuhu darsigiisu usoo dhawaado oo wayashula uu ugu fududaado cala lmubtadiyi ka bilowga ana xifduhu xifdigiisu ugu markaa sahlanaado marka sababtu us ikhtisaarka keenay waa maxay qofka mutacalimka wax baranaya darsigii inuu soo dhaweeyo qofkii doonaya inu xifdiyana in xifdigiis markaa ufududaado marka waa la xifdii karaa wey meesha laba arrimood bu inoo sheegay labada arrimood ardayga in laga doonaya weyaan labada arrimood ardayga laga rabo ayuu inoo sheegay ardayga waxaa laga doonayaa waxa weeyaane darsigii inuu fahmo koow ka labaadna inuu xifdiyo labadaas markaad fahmaysa waad xifdidaysa labadiibuu ku sheego soo dhaweynta uu soo dhawaanaya darsigii uu soo dhaweynaya waxa wey fahamkiiba uu soo dhaweynaya wayashul cala lmubtadi qofkii bilowga ugu sahnaado xifduhu iyo wa an ugira fiihi dhexdiisa inaan ku badiyo min ataqsiimaati taqsiimaatka xaggooda iyo wa xasru khisaali khisaalka ama masaaisha soo ururinteeda wa an ugira fiihi iyo kitaabka mukhtasarka dhexdiisa inaan ku farabadiyo min ataqsiimaati qaybinta xaggeeda yani waad arki doontiin oo sheekhu inoo qaybin doona biyaha inoo soo socdo kale maalan biyaha inoo bilaabay ayuu wuxuu inoogu bilaabi doonaa taqsiimaadkaba biyuhu lagu dahaaro qaadanaya waa toddoba yuu ka odhani haddana biyihii afar bay usoo qaybsamaan buu ka odhan doonaa taqsiimaad ayuu inoogu sameynaya marka inaan taqsiimaadka ku dhex farabadiyo kaas intaas qaybsamaa shuruudiisu waa intaas arkaantiisu waa intaas ayaan ku badinay faaido ku jirtaa maxay waxaa dhawaanaya fahamkii si fiican baa loo fahmaya waana la xifdii karay iyo waxaasir khisaali alkhisaal waa masaaisha ujeeda masaaisha ayaa loo jeeda halkan masaaisha loo baahan yahay marka masaaishiina iyadana inaan soo ururiyo faajabtuhu waan ajiibay buuri su-aashaasi faajabtuhu ilaa dalika arrintaas la weydiistay waan ogolaaday aaliban lihawaabi xaalo aan ahay mid doonaya ajar ilaahay naga siiyo raaqiban xaalo aan ahay mid markaasi ilaahay raaqibin al llahi fi tawfiiq ilaahay ka rajaynaya oo weydiisanaya fi tawfiiqi lisawaab sawaabka ilahay inuu waafaqsho inahu calaa maa yashaau qadiir wa bicibaadihi laiifun khabiir ilahy waxau doona waa uu karaa wa bicibaadihi laiifun khabiir addoomihiisna waa loo dhibirsan oo ikhbarad badan oo u ogaal badan intaasoo muqadimadii waxaan raacina markaa qeybta koowaad ee kitaab ahaara kitaab ahaarati almiyaahu alatii biihi yajuusu biha tadhiiru a in lagu dahaaro qaata ayay bannaan tahay oo asaxayso sabcu miyaahin toddoba weeyaan maa samaai biyaha cirka wa maa lbaxr iyo biyaha badda wa maa nahr iyo biyaha webiga wa maa lbir iyo biyaha ceylka wa maa iyo biyaha isha dareereysa wa maa thalji iyo biyaha barafka wa maa iyo biyaha qabow uma almiyaahu deetna biyuhu calaa arbacati aqsaamin afar qaybood bay ahaadeen aahirun muahirun aahirun ay aahirun fii nafsihi mid aahira naftiisa u aahira muahirun waxna daahirinay ayru makruuhin makruuh aan ahayn wa huwa kaasi almaau lmulaqu waa biyaha maaulmulaqa ama biyaha la sii daayo kalabaadna waxa w waa aahirun aahir muahirun wax daahirinaya makruuhun in lagu dahaaro qaatana makruuh ay tahay wahuwa kaasi almaa lmushamasu waa biyaha cadceedu ay deerisay wey wa aahirunka saddexaad waa aahir ayru muahirin waxba aan daahirinin wahuwa almaa lmustacmalu waa biyaha mustacmalka wey iyo wlmutaayiru ka isbedelay bimaa shay isku bedelay khaalatahu ku darsamay oo min aaahiraati waxyaabaha daahirkaa ka mid a ah. ka waa kii weyaan xallat fiihi dhexdiisa ay degtay oo ay ku dhacday najaasatu nijaasay ku dhacday wa huwa duuna isaguna qolatayn markaas wixii ka yar uu yahay yani wixii qolatayn ka yar weyaan aw kaana qolatayn ama waxau ahaaday laba qoladood iyo wixii ka badanoo fatahayara waa isbedelay waalqolataani labada qoladood khamsu miati ritlin waa shan boqol oo rodol baqdaadiyin oo baqdaadiya taqriiban fi lasax raajix markana qabano fi lasax ay cala alqowl araajix qowlka raajixaa horta halkan biyihii buu inooga warramay biyaha lagu dahaaro qaataa ay bannaanta in lagu dahaaro qaato waa mise buu yidhi toddoba soo ma toddobadaa uu inoo tiriyey waxaa lagu soo ururiyaa toddobadaasi waxay u qaybsamayaan un laba uno maa nazla min aلsamaa aw nabca min alard maa nazla min aلsamaa biyaha cirka ka yimaada biyaha cirka ka yimaada iyo maa nabca min alard iyo wixii dhulka ka soo baxa biyaha cirka iyo biyaha dhulka waa intaas biyaha cirku waa maa samaa maa samaa waa roobka iyo athalj iyo albarad intaas waa waxa weeyaan waxay ka yimaadaan waa cirka waa saddex culimmada qaar ka mid ihii lixun bay ka dhigaanoo bardiyay ka saaraanoo thaljigy ku daayaan thaljigu waxa weyaan isagoo barafuu soo daaya cirka ka imanaya isagoo barafa oo fadhiya buu cirka ka imanaya dhulku imanaya marka thalji baa la dhahdaa bardiga dhulku ku fadhiisanaya marka waa biyo qabow wey labaduba markaa thaljigu lakin waau ka yimi isag cirka isaga oo barafu ka yimi ayuu ka yimi marka intaas waxay noqonayaan iyagu ma waa ma maa nazla min aلsamaa bay noqonayaan maxaa hadhay ya kuwa dhulka soo maha kuwa dhulkuna waa inta kale de afarta kale wey biyaha badda biyaha webiga biyaha ceelka laga soo saaro albir biyaha isha dareereysa isha dareersa ma taqaani magaranaysado ya waay durdurka ma taqaana durdurka waa maxay eg waa biyo meel ka soo baxay iska socda roob hadduu jiro hadduuna jirinba biyaha durdurka ee dooxa toga iska socda ayaa la idhahdaa maxaa u taqaani waa taqana ya durdur waa taqaana durdurkaa wey ilna waa la dhahdaa dareere soo soconaysa soo maha ya waay intaasina waa dhulka qaacidada biyaha alslu fi lmiyaahi aلطahaara biyaha asal waxa wa inay aahir yihin waa qaacida wey alaslu fi lmiyaa biyaha asal waxa waa inay yihiin maxay aahir ilahay wuxuu abuuray iyagoo daahir cirka kuwa ka yimid iyo kudhun laga soo saarada qaacido way ku anfacaysaa waxay kugu anfacaysaa meelayo fara badan qofku hadduu biyaha ka shakiyo oo kale maala hadduu biyaha ka shakiyo biyahan ma daahir mise waa nijaas uu ka shakiye asalka qaadanaysa asalku maxay biyi waa daahir asalku biyi waa daahir aal fi miyaahi aahaar midda kale biyaha barkad markaad u timaadid doonaysa inaad ku dahaaro qaadatid miyaad isweydiinaysaa biyahani ma daahir ba mise waa nijaas miyaad isweydiinaysaa ya waayo waxaa isku weydiin wd qofka barkada joogo sheekhow barkadan biyaheeda ma daahir ba mise waa nijaas asalku waxa weya biyuhu inay daahir yihiin biyi haddana la way nijaasoobeen nijaas ba ku dhacda hadaa la idhaahdo ama qofka wala biyahani waa nijaas waa inuu cadday wax nijaas ku noqdeen wuxuu ka odhanay nijaas baa ku dhacday saasuu nijaasooda laakiin biyuhu daahirka hadda waa daahir asalkoodu saasa markaa aad uhaysanaysa almiyaahu alatii biyihi yajuusu biha tahiiru lagu dahaaro qaata uu banaan yahay sabcu miyaahin waa toddoba maa samaai biyaha cirka wa maa lbaxri iyo biyaha badda wa maa nahar biyaha badda waa biyo badan biyaha webiguna waa biyo badan waxay ku kala duwan yihiin keliya uun biyaha baddu biyaha baddu waa ka badan yihiin biyaha eh, webiga laakiin waxay ku kala duwan yihiin ah, badduna waa dhanaan webiguna waa macaan biyaha webigu waa macaan biyaha badduna waa maalix ya wamaa bir wamaa lbir iyo biyaha markaasi eh, ceelka laga soo saaro waa maa lcayni iyo biyaha isha waa maa thalji biyaha barafka wa maa bardi biyaha qabowga biyaha qabowga dhulkan yani ku fadhiistay uma almiyahu calaa arbacati aqsaamin markaa halka waxay nooga muuqanaysaa waxaa lagu dahaaro qaadanaya waa biyo uun bes wax kale maha waxaan biyo aan ahayn lagu dahaaro qaadanaya maya biyuhuna weyne biyaha isaga inoo shegi doona biyaha lagu dahaaro qaadanaya horta waa biyo waxaa lagu dahaaro qaata waa biyo alaslu fi ahaari waxa weeyaan waxaa lagu dahaaro qaadan waxaa asal u ah alma uma almiyaahu deetana biyuhu calaa calaa arbacati aqsaamin afar qaybood bay markaasi ahaadeen afar qaybood bay qaybsamayaan waay horta inta inaan aynaan dulmarin bal afarta qaybood aynu soo ururino waa biyo daahira iyagu laftooda daahira waxna daahirinaya hadaa lagu dahaaro qaato way daahirinayaan dahaarada way ansaxaysaa in lagu dahaaro qaataana makruuh maaha iyo biyo daahira oo wax daahirinaya oo lagu dahaaro qaadan karo laakiin ay tahay in lagu dahaaro qaataa makruuh iyo biyo daahira oo waxba aan daahirinaynin iyo biyo nijaasoobay amsa amsa adiga ya afar afar time sheegna imisaa iyagu daahira imisaa daahira fii nafsi ya imisaa daahira saddex waay imisaa wax daahirinaya haddaa lagu dahaaro qaato waxa weeyaan dahaarada in lagu dahaaro qaato saxayta imsa ya laba ferry sax wey de soo la sheegay wey waay aynu hadana soo soo tafsiilino ka hore waxaan waa daahir waxna daahirinaya soma in lagu dahaaro qaatan makruh maaha makruh maaha kaas waxa almaa lmulaq almaa waa biyaha asalka lagu dahaaro qaata w biyaha lagu dahaaro qaata asal waa almaa mulaq wey almaa mulaq almaa lmutlaq waa biyaha la sii daayay baa lahda marka laba arrimood ba culimmadu way ku micneeyeenoo waxaa waxay yidhaahdeen almaa almaa lmutlaq waxaa la yidhaahdaa waa biyaha albaaqi calaa wasfi khilqatihi alatii khalaqahu allahu calayha waa biyaha sidii ilahay ku abuuray ah sidii ilaahay ku abuuray ku biyaha ah ayaa la yidhaahdaa almaa mulaq sidii ilahay ku abuuray wey haddaa dhulka laga soo saaro iyo haddii cel ka yimaadaanka waay haddii ay biyahaasi isbedelaan wax aan laga ilaalin karaynin ay isku bedelaan ya waxba dhib u keeni mayso oo biyuhu haddii ay meel fadhiistaan oo fadhiga halkaa ay fadhiyeen ay ku raagaan way isbedelaan urbay yeeshaan urtaasi meel kale ugama imanin waa fadhiga farax badan meeshaay fadhiyeen ayaa bedelay taas waxba yeeli mayso taas maari waxaa kale markaasi la yidhi almaa lmulaq waa biyaha la sii daayay waxaa ku baxay biyaha la qayday muqayadka ah asal ahaan la qayday qeyd laazima aan ka hadhay waa qeyd laazim qeydka biyaha la qaydayo waxaa loo qaybiyaa laba mid mid ha ka hadhaya alqayd almunfak iyo alqayd allaazim labadaas weyaan qeydka qaydun munfakun waa laga reebi karaa maa lbaxr ya iyo maa lbir maa un waa la odhan karaa biyahaas waa biya la odhan kara ka laasimkiihi waa ka la idaafeeyey ama la sifeeyey ama al cahdiye la geliyey biyaha la idaafeeyey maau wardin maau ward maau wardin waa la idaafeeyey qaydkii u qaydin waa laazim wey kama hadhay biyun odhan kari maysid kama reebi karaysid maa wardi waxa waa biyaha ubaxa weeyaan ubaxu biyuu leeyahy welibana wuxuu u eegyahay biyaha laakiin ur buu leeyahy isagoon biyuhu urmale biyuhu urmale waxyaaba cajaayibka ah biyuhu sideeda yihiin urma midabna male biy midab bay leeyi casaan caddaan madow iminka caanuhu waa caddaan haddaa tira biyuhu waa caddaan dee caanaho kale maha mansaha ya biyuhu midabna male urna male waxyaabaha cajaaibka maaaib illah waay maa wardin waxaan ihi biyaha ubaxa marka waa biyihii ubaxa qeyd bayna raacin marka maa u wardin ba la raaciyay qeydku waa waa laazim waa idaafa waa la idaafeeyey waana la sifeeyaa sifana waa lagu xidhaa sifadu waxay noqonaysaa min maain daafiqin insaanka waxaa laga abuura min maain biyo biyahaasoo daafiqa dafacad kusoo baxaya marka biyahaasina waa la qayday daafiq baa lagu qayday wala sifa lagu qayday biyahan naqaani maaha biyahaas waa minidii weyaan min maain biya laga abuuray daafiqin biyaha caadiga ah ma noqonaysa maxay noqonayaan mini weeyaan markaa alcahdiyaa hadda la gelin saas nacam gabadha rasulku wuxuu kuui nacam idaa raat ilmaa gabadhu ma meedhanaysaa bay tasi haddii habeenkii ixtiraamto markaasu wuxu uhi nacam idaa racat ilmaa almaa biyihii markay aragto biyi waa kuwe waa biyihii laisla garanaya ee maxay ahaa almaniy marka qeydka haddii qeydku laazimaya idaafada iyo sifada iyo asha cahdiyada iyo kuwaas iyagu maa ulmutlaqo ku baxaya waa waa biyo la qayday wey marka biyo maaun waa biyaha lasii daayo wey aan la qaydin ayay noqonaya marka biyaha lagu daharo qaataa waa almaa mulaq biyaha mulaqa wey ee sidii ilaahay ku abuuray ah ee aan wax qaydi una la soconin ku xidhan aanu jirin qeyd laazima kaa waa lagu dahaaro qaadanayaa weyse meedhasho dharku meedhasho iyo isticmaalkii kaleba qaybta labaad waa daahir waxna daahirinaya laakiin waa makruh waa isla biyahaasi biyahee adiga adi khabiiska madoomaya adh biyahan sheegana waa kuwe isl isl adiga maaha sheekh ninkan adiga hade biyaha horeba kuwe maya maya waa biyaha hore baynu soo mahayn daahira nooguna dahaaro qaadanayo laakin makruha waa isla biyaha hore un biyaha hore kuwe ha ya ha waa biyaha mulaqa wey almaar mulaqa wey laakin biyaha maxaa lagu sameeyey cadceeddaa loo dhigay cadceeddii ba korolisay cadceeddaa loo dhigay deetna cadceediba kuleelisay almaa mushamas baa la dhaha marka waay so lama biyaha cadceeddu ay deyrisay shuruud baa loo dhigaya marka ay makruuha yihiin hadda waa waa daahir nijaas maaha waa lagu dahaaro qaadanaya haddaa lagu weysiista waa sax laakiin in la iska daaya wanaagsan maxaa fiican in la daayo haddaba xilligaa ay makruuha noqonayaan shuruud baa loo dhigaya qabso shuruudda shardiga koowaad weelku waa inuu yahay weel laga sameeyey xadiid iyo naxaas muntabic baa la rabaa wixii la garaaco weelka la garaaco ee birt birta la garaaco ah sida xadiidka iyo naxaasta iyo kuwa lamidka ah jandig oo kale waxaa la garaacaya ee birta ah dahabna aan ahayn fidana aan ahayn iyo weelka kale ee ama qurradii ama caagii ah ama dhoobo laga sameeyey aan ahayn waa weelka xadiidka laga sameeyey kaas waa shardi shardiga labaad beledku waa yahay beledun xaarun beled kulul waa inu noqdaa meel kulul aada u kulul way date meelaha xeebaha kale shardiga saddexaad waa in lagu isticmaalayo badan albadan jidhka ibni aadamka jidhka aadami jidh aadami waa lagu isticmaalayo walow kaana mayitan ama ha noolaad ama ha dhinto isku mid wey jir waa jir waa in lagu isticmaalay mis shardi ma sheegna koowaad waa inuu weelku noqdo ha weelka birta ah ee la garaacay ee garaac baa lagu sameynaya marka ya waxaa la garaacaa sida naxaastii iyo birtii iyo waxyaaba la midka maxaa ku baxay weelkii inta aan ahayn maalan haddii qofku dhoobo weyl ka samaystay dabka ku diiriy mxuu ahaa cadceedda intuu dhigo u diiriyo ku diiriyo makruuh noqon mayso ka dhoobada laga sameeyey ka qawrada laga sameeyey ka caagga laga sameeyey ka haragga laga sameeyey weelkii haragga ahaa kuma jiro shardiga labaadna muxuu yahay beledku waa inu noqdo mid meel kulusa mah maxaa ku baxay meelaha qabow ama aan kuleelkaba aan lahayn waqtiyada qaar dawa yar kululaadaane laakiin kuleelka zaa'idka aan lahayn ka saddexaad waa in jir loo isticmaalay soo ma maxaa ku baxay haddii dhar lagu meedhayo iyo haddii dhul lagu meedhayo iyo haddii weel lagu meedhayo waxaasoo dhan kuma jiranayaano jirka oo keliyunbu gaarwey sababta jirka lagu gaaraya baa maxay sababta jirka lagu gaaraya waxa weeye waxay dhahdeen culimmada tiri waa makruuh imaamu shaaficina laga soo wariyey waxaa laga yaabaa inuu qofku ku xanuunsado oo barasu ka qaado baras inuu ka qaado marka maadaama uu xanuunsan karo barasi waxa uu ka qaaday ya waxay noqonaysaa bay in maaragtay laiska daayo ayaa wanaagsan marka saasay u karahsadeen min jihati ib ayaa loo karahsaday saddexa shardi haddaa la waayo ya makruh noqon maayo saddexda marka la helana muxuu noqonayaa makruh buu noqonaya sida raajixina waxa weeye iyadoo de la caddeeyo un mooyaane wax dhiba male waay ka halkaa aynu ku dhaafo maxaan haynaa imsan imsana sheegnay saddex mase laba labaynu sheegnay sheekhow labaynu sheegnay waxaan sheegnay aahir muahir ayru makruh iyo aahir muahir makruh labadaasaynu sheegnay ka saddexda waxa wey waa biyo daahira laakiin laguma dahaaro qaadanayo waa biyo daahira aan lagu dahaaro qaadanayn waay biyaha daahirka ah ee aan lagu dahaaro qaadin hadda waa daahir weeyaan lakiin laguma dahaaro qaadanayo hadduu qofku ku dahaaro qaato ma daahiranayo waa laba nooc labay u qaybsamaan iyaguna almaa mustacmal biyaha la isticmaalay biyaha la isticmaalay waxaa lagu isticmaalay fii fardi ahaarati waxaynu ku soo marray hore soo mahayn alma mustacmal mayna samir ma mustacmalku muxuu ahaa biyihii la isticmaalay waynu soo marna samayn ma mustacmalkaas ya a muxuu ahaa marka waa biyihii ha wey maaragtay lagu weysaystay ee jirka maray kaas weeyaan wixii de biyaha jidhka ka daadanaya lagu meedhay weeyaan biyaha la isticmaalay iyadana lagu dahaaro qaado daahirba ha ahaadaanbe ka labaad waxa weeyaan waa waxaa ku darsamay biyahaasi shay daahira shay daahir ku darsamay shay daahira ayaa ku darsamay maxay ku darsameen a maxay ku darsameen shaygaa daahir muxuu ku darsamay biyuhu ku darsameen soo ma halkaa la socya halkaa la soco biyaha waxa ku darsamaa lama buu noolaa inuu yahay daahir wax shay daahira ya ku darsamaya oo ku dhacaya ama shay nijaasa ku dhacaya shay nijaas hadduu ku dhaco nijaas buu ka dhigayaa qaabku uga dhigay wuxuu naga dhigay isagaa inoo sheegi doonaa ka daahirka markuu ku darsamo ya ka daahirka markuu ku darsamo ayaynu marnaa imika soo shay daahir ku darsamay shaygaa daahirkee ku darsamay laba wuu qaybsami doonaa inuu bedelo inuu bedeli waayo in uu bedelo bedel magaciiba uu ka tago ama qeyd uu raaciyo aan ka hadhayn isbeddel buu ku sameynaya bihi intuu shay ku darsamo biyihii isbedelayaan isbedelka loo loo jeedaana horena soo sheegnayo waa urta iyo midabka iyo maxay dhadhanka ayaa isbedel la yidhahdaa tagayur waa intaas biyihii markii shay daahir marka ku darsamo ee biyihii ay isbedelaan oo dabeetna isbedelkaasina uu noqdo isbedel magaciiba ka kaxeeya markaas uu ka tago lagu dahaaro qaadan maayo tusaale haddii biyi soo qaadno maalan oo dabka aynu saarno aynu karino biyihii ay kululaadaan biyuhu maxaa isbedelay waxaan soo qaadnay disti disti baan soo qaadnay disti baan dabka saarnay xaabadii baan ku shidnay biyihii baa kululaaday isla baan rogeen maxaa isbedelay maxaa isbedelay biyaha waxyaaba isbedelay ma maynaan sheegin isbedelku maxaa logala jeedaa saddex mayn ahayn haye urta dhadhanka midabka biyaha kululaado maxaa isbedelay ya waxbay isu bedelin soo maha waay sankor baynu soo qaadna ku darnay maxaa isbedelay dhadhankii soo maha rinji baynu soo qaadnay waynu ku darnay maxaa isbedelay midabkii biyaha waxa ku darsamay ma daahir ma soo ya sonkor iyo rinji ku darna somahayn haa shaaha rinjigiisii de waxaaynu ku darnay biyihii way bedeleen waana aahir inaga cabanl waa aahir waay marka hore biy inoo hayn somaha almaa mulaba marka hore inoo haayeen maanta way isbedeleen midabkii isbedelay urten isbedeshay isbedelka ku dhacayna wuxuu keen magacii ka tago magacii biyo la odhan maanta lama yidhahdo maxaa la dhahdaa shaah soo lagu weyseysanaya shah may hadduu qof waan ku weyseysanaya weysadiis ma asaxayso markaa shayga ku darsame waa daahir waana u bedelay magacin ka tegay welibana taayubka hadduu noqdo yasiir wax yar hadduu noqdo dhib mala iyado intaasoo garnaan malanaya waar soo waayo markaa biyaha daahirka ah ee aan lagu dahaaro qarin waxba aan daahirinaynin imasuu qabsamay imasuu qabsamay ya ya ma ku dhaaftaa halkaas haye labuu qaybsamay soo ma ka daahirka waxba aan daahirin labuu qaybsamay ka koowaad almaa mustacmal kalabaadna labaadna almutaayiru bima khaalaahu bima khaalatu min aaahiraat waa labadaas ma dhaben smadihi mustacmal hadhay maxaa hadhay ya nijaasta cadhaysa maha biyaha nijaasooda waayo biyaha nijaasta ana waynu soo marnayba soosaa mahayn kitabkin kuso marno waxay ahayd biyuhu markii nijaase ku dhacdo waxaa loo qaybiya imsa laba inay yihiin biyo badan iyo biyo yar haddii biyuhu ay yar yihiin nijaase ku dhacdo biyahaasi waa nijaas hay isbedelaan ama yanay isbedelin haddii biyuhu ay badan yihiinna maxaa loo eegayaa inay isbedelaan iyo ina isbedelin soo maha isbedelaan waa nijaas haddiina isbedelinna waa daahir waxaan soo barannay maxaa la yidhaahaa maxaa lagu kala garanayaa biyaha badan iyo biyaha yar somayna barin maxay ahayd iyaduna biyo hadday gaadhaan qollatayn waa biyo badan hadday ka yaryihiinna waa biyo bisolntaas uma almiyaahu calaa arbacati aqsaamin aahirun muahirun ayru makruuhin waa aahir muahir aan makruuh aan ahayn wa huwa mulaq waa alma mulaq wa aahirun iyo biyo aahira muahirun wax daahirinaya makruuhun in lagu daharo qaataan makruuh tahay wahuwa almaa lmushamasu bihi cadcida ay kuleelisay iyo wa aahirunka aahir ayru muahir waxba aan daahirinayn wahuwa almaau mustacmal biyihii markaas mustacmalka haawen o iyo wlmutaayiru ka isbedelay bima khaalahu wixii ku darsamay isku bedelay oo min aahiraati waxyaabaha daahiraadkaa ka a kaafraadna waa maau najisun weeyaan wahuwa aladii kii weeyaan xallat fiihi dhexdiisa ay degtay ay ku dhacday najaasatu wahuwa duuna qalatayn qalatayn markaas uu ka yaryahay aw kaanu qalatayn ama may waa laba qaladood oo iyo wixii ka badan oo fataayara waa isbedelay marka markuu badan yahay qolataynka weyaan marka waa isbedelaan walqolataana khamsamiati ritlin waa shan boqol oo rodal baqdaadiyin oo baqdaadiya taqriiban fil taqriib iyo tacdiid baa la kala taqriib wax yar buu ka yaraan karaa ya shan boqol shantaa boqolaa la sheegay in yar buu ka yaraan karaa mid iyo laba ka yaraan karaa taxdiid hadda la kama yaraan karo waa shantaa boqol wey taxdiid iyo taqriib marka fi lasaxina waxay sidaa raajix halkaasaan ku deynaynaa sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacala alih wasaxbi